ama bayinu cuskanaya ama dhaar buu cuskanaya marka dhaartii iyo halkan laga gelaya bayinadiina waynu kasoo baxnay shahaadaadkiina waa inoo iman doonaan wuxuu ihi ida dacaa rajulu calaa rajulinin hadduu nin kale ku sheegto xaqan xaq hadduu ku sheegto fa ankarahu uu yidhaahdo iguma le walam yakun lilmudaci bayinatun bayinana aanay jirin oo mudacigu wax bayina aanu haysan fain kaana dalika fii gayri dami arrinta laysku haystaa dhiig haddaanay ahayn xalafa lmudaca calayhi daa calayhigaa dhaaranaya oo dee nabigu calayhi الsalaatu wasalaam waa ku yihi low yucطى الnaasu bidacwaahum ladacaa naasu dimaءa naasi waamwaalahum walakina اlbayinata calى اlmudaci wاlyamiina alaa man calى اlmudacaa alayh ama اlyamiin calaa man ankar ka markaa munkirka ah ee inkirsan ee mudaca calayhigaa iyaa dhaarta lagu leeyahay faina kala cani lyamiini dhaartii hadduu ka maago fain kaana اlxaqu ligayri mucayanin xaqan loo haysto haddii cid cayimani aanay lahayn dee dhibano ay tahay markaa dawladdii baa maalan dhibano ka ah cid mucayanihina xaqan ma lehe waa xaq guud kal muslimiina xaqii muslimiinta weeyaan oo inuu xaq muslimiin uu ku xadgudbay baa loo qabsaday walfuqaraai ama xaq fuqara lahayd sida waqaf aylaayana wax lamida inuu ku xadgudbay baa loo qabsaday bayinana lama hayo dhaaro markii la yidhina uu dhaaran waayey xubisa almuddacaa calayhi muddaca caleyhi ujeelka ayuu ku jirayaa xataa yaxlifa ilaa inta u dhaaranayo ila wax wax lagu xukumaa ma jiro daraf kale oo dhaartii lagu soo celiyaana ma jiro masaakiintii inta lasoo ururiya dhaarta la odhan maayo waayahay muxuu ahaaye garyaqaankii dawladdana la odhan kii qarankana la odhan maayo adigu dhaaro ilan dhaartiisa dad kale wax kuma helayaan qof walba dhaartiisa isaguunbaa xaq ku goosta qof kale qofna dhaartiisa xaquguma gooyo marka idan cid markaa dhaaranaysaa meeshii ma jirto hadduu isagii dhaaran waayo jeelkaa lagu daynay aw yadfaca aqa ama aqa bixinayo inuu aqii iska dhiibo iyo inuu ka dhaarto labadaa kama dhaxaysa haddii kale inoo xidhnaanayo waqiila qiil baaba halkan la yuqdaa calayhi mayna waaba lagu xukumi oo arrintaa inuu qabo iyaa la xukumi binukuuli kamaagidda u naarta dhaarta ka maagay iyaaba lagu xukumayaayoo taasaaba caddayn noqonaysa ayuu qiilkaasi leeyahay laakiin innaga muctamedkeenu waxa weeye nukuul waxba laguma xukumo wa in kaana alxaqu limucayanin ciddan ninka haysata hadday cid cayiman tahay oo ninka hebelabaaba baaba haysta rudatilyamiinu caleyhi dhaartii mudacigaa lagu soo celo loola dhaaro sidii qasaamadaba sugnaatayoo qoladii dhaarta lahayd markii dhaarta la dhaaran waayeen qolada kale ha dhaaratay buu nabigu calayhi salaatu wasalaam oo qasaamada xadiidkeedii dee arrintaasi way ku sugnayd marka imikana sidii oo kaley noqonaysaayo haddii kii dhaartu ay dhinaciisa ahayd dhaaran waayo si xukunkii loo rido waa in dhinacii kale dhaarto oo dhaar lagu rajaxo wuxuu yidhi fain xalafa markaa dhinacii kale hadduu dhaarto markaa intan waa cibaaro yaroo ku jirta dabcada daaralminhaaj laakiin aan ku jirin nusakhdii makhtuudka iyo shuruuxday fain xalafa istaxaqa wain akhara licudrin lam yasqut xaquhu min alyamiin intaasay qoraysa laakiin kitaabka inaanay kamid ahayn bay u badantay waa iska hadal saxa laakiin haddii markaa mudacigii uu dhaarto xaqii wuu yeelanayaa markuu dhaarto mudacigii wa in akhara dhaartii hadduu dib dhigto licudrin cudurdaar daraaddii sida xisaabtayda bal aan ku yar noqdo lam yasqut xaquhu min alyamiini xaqii dhaartee u lahaa dhici de markuu xisaabaadkiisa dhamaystirto ayuu leeyahay waan isa soo hubiye waan dhaaranay wain kaanat idacwa fii damin waxaasoo dhan markaa markii aan dhiig dacwaddu ahayn wain kaanat idacwa fii damin haddii ay dacwaddu dhiig tahay fain kaana hunaaka lawsun haddii laws jiro lawsku waa maxay waa qariino ama calaamad u markhaati kacaysa muddaciga laakiin aan markhaati dhamaystiran wax lagu xukumo noqonaynin waa calaamad ishaarad bixin karta laakiin ma aha wax dhamaystiranoo xukunku cuskan kara ma aha haddii lows jiro fain kaana hunaaka lawsun lows hadduu jiro xalafalmudaci mudaciga ayaa dhaarta lagu bilaabaya markaani bayina ji bayina jirto hadal male bayino lama hayo lows baa la hayaa mudacigaa markaa dhaarta lagu bilaabayba khamsiina yamiina waana konton dhaarood dhiigga laga hadlayaana waa naf qur bani aadam wey markaa dee qasaamada ayaa u daliila ee ku jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam waa kii markaa ma dhaaranaysaan yidhi sida riwaayaadka badankoodu ay yihiin marka sufyaan ibnu cuyeyne oo isyar khilaafay ama shakiyey marka laga saaro raggii kalo dhami siday u wariyeen waxa weeye in nebigu calayhi salaatu wasalaam jaanibkii muddaciga uu yihi ma dhaaranaysaan konton dhaarood markaasay raadeen arrin aanaan xaadirka ahayn aanaan goobjoogkahayn sidaanu ugu dhaaranna haddaba yahuud baa idin dhaaran baa aggaasa markaa dhaartii loo celiyey markii dambe yahuuddiina kuma qanacsanin bay dhahde fain kaana hunaaka lawthun lawt hadduu jiro xalafalmudaci khamsiinaya minan konton dhaarood buu dhaaranaya wa yuqdaa lahu markuu dhaarta waxaa loo xukumi bidiyati mag unbaa loo xukumi xataa haddii ay sheeganayeen dil camdiya mag waxaan ahayn qaadan maaya wain kaanat idacwa dacwaddu haba ahaato fii qatli camdin camdiba ha ahaatee cafwan waxaa tiraa wayuqdaa lahu bidiyati diyada ayaa loo xukumi haddii aan dilku camdi ahayn wain kaanat idacwaa fii qatli camdin haddii dacwadda iyo dooda meesha taagani ay dil camdiya tahay fafi lqawadi qowlaani qawadkii iyo qisaastii miyay waajibi laba qowl baa ku sugan asaxuhuma anahu laa yajibu midka sixada badani waa inaanu waajibayna mag un ay yeelanayaan waayo xadiidkii qasaamada nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi ima an taduu saaxibakum aw tu'dinuu bixarbin min allah inaad saaxiibkii waxa weeyaan aad magtiisii dhiibtaan iyo inaad markaa dagaal maaragtay ilaahay aad kula jirtaan aad markaa iclaamisaan ama tudanu laydin ilaam laydin iclaamiyo markaa magtii buu sheegay waana xujo daciifa dhaartu oo dhaar qisa qisa ama haddaan bayina meeshii jirin dhaar keliya in qof dhan lagu dilo maya ma dhacayso waayo waa daciif saasuu leeyahay qowlka muctamedki qowlka kale riwaayo saxiixu muslimka ku jirto oo odhanaysa in waydin dhaaran konton dhaaroodo markaasaa yudfacu ilaykum saaxibukum birummatihi waxaa laydiin keeni kii markaa dhibka geys oo xadhigiisii ku xidhan iyaa laydiin dhiibi si aad markaa uqisaasataan saasaa markaa riwaayadaasi ka daahira laakiin muctamedku wuxuu leeyahay may riwaayadaasi waa keligee riwaayaadkii kale xadiidkuna waa caaridayaan waxaanay sheegayaan uun mag bay sheegayaan xujadanna waa xujo daciifa markaa meeshii iman mayso qisaasi iman mayso wain kaana lmudaci haddaba mudacigan lawska haystaa hadduu yahay jamaacatan koox fa fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan axaduhumaa midi wuxuu leeyahy yaxlifu kullu waaxidin khamsiina yamiinan mid kastaaba konton dhaarood baa laga doonayaa mid kasta konton dhaarood iyaa laga doonayaa dadkii warafadii waaya waayo nin kastaaba dee dhaartiisu wax ku goosanaya dhaarta qasaamaduna konton bay ahayd dee markaa ha dhamaystira weli wathaani ka labaad muctamadkii weeye yuqasatu calayhim lkhamsuuna maya kontonka waa loo qaybin calaa qadri mawaariihim dhaxalka say u kala lahaayeen wayujmaru lkasru haddii markaa cacab meesha yimaadana waa la dhammaystiri kanaana muctamadkiio dee nebigu taxlifuuna khamsiina yamin konton dhaarood baa idin mu odhanin mid kastoo idinka midi ah konton buu dhaaran konton dhaarood baa idin dhaaran unbuu yidhi taa waxay halkaas tusinaysaa in kontonka dhaarood loo qaybinayo mustaxiqiintii deetana haddii markaa cacab meesha cacab uu yimaado mid baa waxaa lagu yeeshay markii de kontonkii dhaarood la qaybsaday toddoba dhaarood iyo bar baa kusoo hagaagay imisuu dhaaran sideed buu dhaaran saasaa loo wadaya wa inaka lalmudaci can ilyamiini haddaba haddii iyadoo lowskii meesha yaallo mudacigii dhaaran waayo rudatilyamiinu cala lmuddacaa calayhi dhaarta waxaa lagu celin muddaca calayhiga oo ciddii eedaysanaha ahayda ayaa dhaaranaysa sida nebiguba calayhi salaatu wasalaam uu markaa yidhi yahuud baa idiin dhaaranta dhaaran weyda fayaxlifu wuxuu dhaaran muddaca calayhigu khamsiina yamiinan konton dhaarood fain kaanuu jamaacatan iyana hadday koox yihiin qolada la leeyahay ninka iyagaa dilay fa fafiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan axaduhumaa midi wuxuu leeyahay yaxlifu kulu waaxidin minhum khamsiina yamiinan mid kasta oo kamidiiba konton dhaarood buu dhaaran halkan kana mutamada waxaa halkan muctamada in mid kasta labadanaa isla dilay baa la yihi saddexdaasaa isla dilay saddexdii mid waliba muddaca caleyhi bu noqonaya mid waliba si isu beri yeelo konton dhaarood bu isku beri yeelay waayo de halkan mid kastaaba waa muddaca caleyhu naftiisa inuu difaaca laga doonaya dhaartana wa meesha markii dem ay tahayna konton dhaarood unbaa beri lagu noqdaa markaa kontonkii dhaarood baa laga doonaya dhinacii kale lamid maahoo de dhinaca kale mag uun bay waaya dhowe magta qaybsanayeen laakiin mag uun baa ku sugnaanaysay maktii bay qaybsanayeen marka maktii waxay ku sugnaataa waa konton dhaarood dee kontonkii dhaarood markaa marka ay qaybsadaan kontonkii way dhamaystireen oo maktii way waajibi saasay magtana markaa ku qaybsanayeen laakiin halkan mid waliba inuu naftiisa beri yeelo ayuu u baahan yahay markaa konton unbu ila dhaarta ka kalema beri yeelayse mid walba naftiisii konton iyay ku beri noqonaysa wahaani qowlka labaad yuqsamu calayhim alkhamsuuna buu leeyay kontonkaa loo qaybinaya calaa cadadi ru'uusihim inta madaxyadooda yaa lagu qaybin markaa midba intii kusoo hagaagta sidii qoladii hore oo kale iyay noqonayaan buu leeyahayo yahuudu kamsiin khamsiina yamiinanti ayay markaa iyaduna haystaan laakiin halkan waa ay kullu waaxidin minhum baa halkan la qadari si markaa de waliba markaa dhinaciisa difaaciisa aanu ka kale qeyb uga ahaanin wain lam yakun lawthun haddii meeshaa aan lows jirin qareenadii haddaan lahayn calaamadii xalafal laakiin dhiig baa laysku loo qabsaday qofka waaa hebel baa dilay maxaad haysaa wax markaa macnalahoo calaamad shee noqon kara maa lakin isagaa dilim ilaanoo dhaartaad inaan u dilin calaamadi ma jirto kol haddaana calaamadi jirin markhaatina lama hayo dee markaa mar hadday sidaa tahay sidii dacwadaha caadigaa ah loo qaadi jiray baa loo qaadi yaa dhaaran jiray awal muddaca dhaaran jiray xalafa almuddacaa caleyhi halkan muddaca aleyhi unbaa dhaaran alyamiinu calaa man ankara noqon waayo haddaba imse dhaarood buu dhaaranaya waa la ysku haystaa yamiinan fi waaxidatan fi axadi alqowleyni qowl baa wuxuu le waa dhaar keliya kol haddaan lows jirin dee dacwadii caadigii bay lamid hal dhaar baa ku filan wa khamsiina yamiinan fi laakhari qowlka kale wuxuu le maya konton dhaarood baa laga doonayaa oo kana xagguu cuskanayaa wuxuu leeyahy qasaamada waxaa konton dhaarood looga dhigay lowska ma aha ilan labada dhinacba waa kuwa dhaaranaya markay dhaartaan konton dhaaranaye ee arrintu waa maxay dhiiggaa culus maadaama ay arintu dhiig tahay dhiiggaa culusa arrintan arrin qasaamada u gaara maahe kolba haddii waxaa laysku haystaa dhiig yahay dhaarna tegey konton baa la doonaya waa ka muctamedkaa marka dhaartu hadday dhiigba tahay konton baa la doonayaa istidlaalan bilqasaamati wey xadiidkaa qasaamada iyaana la cuskanay wuxuu yihi markaa tan oo keliya dama noqonayse xataa dhaartii hal markhaati hadii la shaahid wa yamiin shaahid wa yamiin yamiinkiis halkaas lafteedu kontonkiiba imanaysa wuxuu yihi wain kaana dacwa cala اtnayn haddii laba qof ay eedaysa eedaysanayaal yihiin oo mudda labaduba ay yihiin wa calaa axadihimaa laws midkood lows loo hayo duuna alaakhari kii kale aan lows loo haynin xalafa almuddacaa calaa saaxibi lows waaye muddaciga ayaa dhaarta ku horeyn marka kii lowska loo hayey doodii dacwadiisa la qaaday waxalafa aladii laa lowsa caleyhi ka kale dacwadiisa marka la gelayana ka kalo ayaa dhaarta kuwa horeyna isaga dee muddaa aleyhi isaga ayaa dhaaranaya mid walba xukunkiisa la siinaya wlawsu lawsku haddaba waa maxay lawsku waa calaamad baynu nidhi huwa an yuujada alqatiilu waa in qofka la dilay lagu helo fii maxalati acdaa'ihi meel ay degan yihiin dad ay cadaawadi ka dhaxayso qolo isaga iyo reerkoodu ay ishayaan oo utuni dhex taallo ayaa laga xaafadahoodii laga dhexelay iyadoo la dilay de ina ninka ree reer hebel dileen meeshana iyagunbaa degan inay qoladani dileen awalna waxbaa jiray oo markaa waxaweya aanaa jirtay inay markaa iyagu dileen iyunbaa dee loo malaynayo laa yakliuhum ayruhum ma laa yukhaaliuhum hayruhum oo aan kale la deganayn si sooca iyagu u degan iyaa meeshii laga dhexeray inay markaa qoladani dileen iyaa loo malaynayaa waa sidii de saxaabigii yahuudda aagoodii laga dhexeray iyadioo la dilay yahuud iyo cadaawad baa ka dhexaysa aw ama intaasoo keliya ma yasdaxima jamaacatu koox baa maaragtay zaxmad ku galay ama jaam baad imika tidhahdaan cidhiidi yani koox baa iscidhiididay waa mxuaha de dawaafkii oo kale waa la iscadaadiyey deetana fa yuujada baynahum qatiilu qof maydaa meeshii laga yaa dilay de dadkanun baa dilay intan meesha maaragtay cidhiiriga ku jirtay iyuunbaa dishay saasay markaa noqonaysaa marka intoodii ayaa dee lowski uu qabanaya intoodii baa laleeyahay ninka iska soo saara ninkii dilay yaa yaa dilay ninkii dilay hays sheego aw tatafaraqa jamaacatun ama koox baa ka yaacday can qatiilin qof la dilay fii daarin guri toban guri ka yaacay m gurigii baan gallay nin la dila meesha ugu gallay dee yaa dilay dee kollay tobankaasun baa dilay aw yara alqatiila fii mawdicin laa cayna fiihi walaa ahara ama aw yura alqatiila dad qatiilka ama qofkan la dilay waxaa laga helay fii mawdicin meel laa cayna fiihi bani aadan aanu joogin iyo shay kale toona cayntu bani aadan oo kaliya maaha bahalna ma joogo dadna ma joogo walaa ahara calaamadina ma jirto wa hunaaka laakiin halkaa waxaa jira rajulun nin mukhadabun bidemi dhiig ku dhabooqan maryihiisii iyo wixiisii iyo nin markaa wada dhiig ama hubkiisii iyo wiiisi wada dhiig yihiin iyaa isaguna meesha taagaan madatoori wada dhiiga sita haye yaa dilay ninka dee la garan maayo laakin ninkaasunbaa loo maray limaynaan arkayni aw yashhada cadlun ama hal markhaati oo looga qaateenabaa wuxuu furay anahu qatalu hebel baa dilay buui lakin de nin keliya ninkaa keliya markhaati ma markhaatigii ma dhamaystirna marka waa le waa loo usbaa aw tashhada jamaacatu min annisaai ama markaa laba iyo wax ka badan oo dumara iyaa yidhi anagaa arkayna hebel baa dilay de waa le waaan waa dhiige dhiigna dumar ma soo galaane laakiin arrintiinu laws bay noqonaysaa baa laleeyahay awil cabiidi bidaalika ama kuwa addoomoo jamaca iyaa waxay yidhaahdeen waan anaga arkayno hebel baa dilay waay saasaa markaa uu isagu yihi laakiin waxaa la yidhi xataa haddii ay gabadh keliya tahay ama addoon keliya uu yahay qofka ka markaat lawskii waaas waxaasi oo lawskii qof baa inagu filan waaya xataa caruurtii waa saas oo kale iyo fusaaqdii iyo waxaasoo dhami dadkii aan looga qaateenka ahayn ee halkan markhaatiga aan geli karayni haday caddeeyaan ihahdeen hebel baa dilay lowth bay noqonaysaa fain shahida shaahidun hal markhaati hadduu furo anahu qatalahu fulaanu bisayf hebel baa seef ku dilay buui wa shahida aakharu mid kale wuxuu ka markhaati kaha anahu qatalahu bilcasaa inuu ul ku dilay hebel baa ul ku dilay buui faqad qiila huwa lowthu qiil baa odhanaya halkaa lows jira waqiila waxaa kale oo la yidhi oo laysa bilawthin meesha lows ma jiro waa iskhilaafeen soo ma midna wuxuu yihi seef buu ku dilay midna wuxuu yihi ul buu ku dilay laakiin ninka iskumay khilaafin waxaan leenahay meeshaa way isburinayaa seef buu ku dilay ul buu ku dilay waa isburinaya iyay noqonayaan way isla burayaanoo meeshaa lawth ma yaallo muctamedku saasuu kalena wuxuu ka eegayaa in qofkii ay isku waafiqsan yihiin adu waaba iska maal ijtihaadi wain shahida waaxidun anahu qatalahu fulaanu qof baa ka markhaati kacay inuu hebel dilay wa shahida aakharu mid kalena wuxuu ka markhaati kacay anahu aqara biqatlihi inuu arkayo isagoo qiranayo anaa dilay markaa mid isagaaba dilay bu anaa arkayy midna wuxuu leey isagoo qiranayaan arkayy maxay ka kala markhaati kaceen midi dilka laftiisi midna qiraal ma isburinayaan isma burinayaan habata laws lakin de ilayn kani qiraal buu ka markhaati kacay kaasina ficilkii laba shay bay ka kala markhaati kacayaan laakiin way isxoojinayaan mase noqonayaan laba markhaati ma noqonayaan lama odhanayo way waa laisku buuxinaya waa laba markhaati lama odhanayo ilan markhaatigu waa inuu isku shay yahay wuxuu yihi wain shahida anaani laba hadday ka markhaati kacaan anahu qatalahu axadu haadayni rajulayni labada nin mid kamidaa ah dilay buuri walam yucayanaa ama walam yubayana waaya wain shahida hanaani dheh labaa ka markhaati kacay anahu qatala waxaduhaadeyni rajulayn labada nin mid kamid a dilay bay yidhahdeen labaduba ninkan maxamed iyo ninkan axmeda mid ahaan baa dilay ayuu kii koobaad dilay kii labaadna labadooda ana mid ahaan baa dilay baan leeyahay ka markhaati kacay walam yucayina laakin inoomay cayimino waa axmed iyo waa maxamed inamay odhan habata lawsu alaa axadihima lawskii waa sugan yahay marka laakin keebuu ku sugan yahay labadooda mid laakiin labadoodaba lawskii u haystaa wiil walow shahida shaahidun calaa rajulin hal nin haddii ay markaa qof ka markhaati kaco nin baa markhaati furay hebel baanu ku furay anahu qatalahu ah, eh, alaa rajulin ay calaa qatiilin qof la dilay rajulin qatiili wey nin la dilay ayaa wuxuu ka markhaati kacay anahu qatalahu axadu haadayni rajulayni labadan hebel iyo hebela mid ahaan baa dilay buu yihi soo arki labadan hebel iyo hebel ah cafwan cagsiga udhig walow shahida shaahidun markhaatibaa ayaa markhaatigii furay ala rajulin jaanin wey siduu isagu da sheeganayo maaha qatiilin maaha ninkii nin wax dilay oo isagu de siduu wax dilay ayuu markhaatiga ku furay maxaanu furayaa anahu qatala ah, qatalahu baan akriya marayn anahu qatala axada haadayni rajulayn weeyaan in uu dilay ninkani hebel ii markaa isaga u cayimaya ninka axmed ah ayaa waxa uu dilay labadan mayd mid ahaan labadan mayd mid ahaan axmed baa dilay waaya labada mayd dee ka noqolaa dul taagan oo ninkii dilay daydayeysa ka noqolaa dul taagan oo kii dilay daydayeysa keebaa haddaba imika axmed iska laalaadinaya oo odhanaya eh, waxa weyan annagaana loo markhaati furay qolaan looma markhaati furin lam yahbut ilaws meeshaa laws ma yaalla kol haddaanu qatiilkii aanu xadidin ee tii hore qaatilkaa mubham ahaa oon xadidnayn halkanna qatiilkii baan xadidnayn qatiilku hadaanu xadidnayn dee maba garanaya ninkan keebaa qoladee loo qabanaya ma qoladana laws u haysata mise qoladanaa laws u haysata lama garanayo waxba laws meeshaa ma yaalla wain idacaa axad lwaariayni labadii dhaxalka lahaa mid ahaan hadduu ku sheegto alqatla dilkii calaa waaxidin nin buu ku sheegtay uu yihi hebel baa dilay ninkaasina fii mawdici lawsi meeshii lawska uu jiray nin joogaybu ahaa meeshi goobt goobjoog ah wakadabahu aakharu ama fii mawdici lawsi waad iska ohan kartaa masl yani markii laws jiro masladii lawska masladii meeshii lawsku jiray ayaa wuxuu yihi reer hebel xaafadood baa ninka lagu labadii dhaal kala mid ahaanba wakadaba walaa kale maymay kaamu ahayn kii dili ku kaloo hadduu doono sheegay saqata laws lawskiibaa meeshaa ku buray fii axadi lqawleyni labada qowl ee masalada ku jirta kooda weliba muctamadkaa ah wey maxaa yeelay iyagii baa isbeeniyey labadii wax lahaan lahaa ee xaq u sugnaan iyagii baa isbeeniyey walam yasqut fi laakhari qowlka kale isagu wuxu le lawsku ma burayo lawsku ma burayo marka loo eego kii hebel ku dheganaa waayo kan kale dee xaqiisa ma ridi kara isagunba aqiisa xaqiisii unbaa dhacaya lakin kan xaqiisii ma ridayabu qawlkani leey lakin muctamidku waa ina isburinayaan haddaba haddaynu ma dhacayo fayaxlifu lmuddaci kii sheeganaya lahaa hebel baa dilay iyaa dhaaranaya muxuu dhaaran de konton kii dhaaro mase nusadan ku qoran fayaxlifu khamsiina yamiinan kii muddaciga ah wayastaxiqu nisfa diyati ama xisatahu qaybtii isaga ku aadanayd magta ayuu day qaadanaya markuu kontonkii dhaaro dhaarto wain iddaca alqatla calaa rajulin haddii uu qofku sheegto inuu dilka geystay maca allaws iyadoo lowsna jiro wa aqara aakharu anahu qatalahu ku kaloo meesha joogay baa yidhi anaa dilay isagu wuxuu yihi hebel baa dilay lowskiina waa kaa waa sugan yahi mid kaleo mee joogun baa yihi anigaa dilay ninkaasi lam yasqut xaqu lweliyi min alqasaamati weliyu demka ninkan dhiigga aq maarata dhaxal kale dee waariskaa ah, qasaamadii uu kan u haystay ma burayso kaa qiraalkiisa kuma burayso waa haddaanu xaggiisa ujeedsan baa la yihi oanu odhanin ii qabta isagaa dilay khalaas markaa kii uu ka jeedsaday soo maa markaa waa kaasi waa buray baa lilowski laakiin haddaanu ka jeedsanin wii dhaariyada u sidii uhayo kan qirashadiisu lawskii burin mayso kana dee dhibaata ma soo gaadhayse waxa weeyaan ha caddayda in aan markaa lawskaasi aanu isagu shaqo kule aanu meeshiba joogin wixii markaa lamidka ahaa markaa buri mayse baa laleeyahayo haddiiba maalan maktii uu qaatay maktii uu qaatay kadib mid kala qirtay haddaanu isagu kaa kale dacwad ku furin maktii uu qaatay soo celi lama odhanayo ee dhaarta ugu sugnaatay wain kaanat idacwaa fii arafin waxaa laysku haystaa haddii ay xubin tahay gacan la gooye iyo wax lamida ee qur ma aha waa qoone qur ma aha falyamiinu cala lmuddacaa calayhi halkan sidii dacwaddii caadigii baa la qaaday deetana yaa dhaaran muddaca caleygaa dhaarani qasaamadu waxay gashaa waa maxay waa qudha qoomanka maarata ma gasho falyamiinu cala lmuddacaa aleyhi muddaca caleyhun ba adkayntii dhaarta la adkaynayey ee bilcadadii lagu adkaynayey tiradee kontonka laga dhigayey halkan ma jirayaan qowlaani baa ku sugan laba qowl dhiiggii nafta ahaa wa inaga inidhi konton dhaarood bay dhaartiisu noqonaysa kolkuu xubna yahay iyo dhaawacyo qoomanna uu yahay ma saas oo kalaa ma konton baa mise waa hal ayaa iyadana laysku haystaa qowl baa wuxuu leeyay waa dhaar keliya halkani oo mushkil maxay sababtu dee sababtu waxa weeyaan kafaaradu halkay geli jirtay nafta unbay geli jirtay oo kafaara ka jirtay qofkaad gacan ka goysa ma kafaara lagaaga leey kafaara lagaagama laha markaa dee taqliid weeyaan waxan waa adkayn cusleyntuna cuslayntu waxay geli jirtay qudhay geli jirtay may geli jirin buu leeyahay qoonka iyo atraafta may geli jirin markaa dhaar keliyay noqonaysaa buu leey muctamadku laakiin wuxuu leeyahay maya halkana waa konton maxaa yeelay kol haddii qisaastiiba ay gelayso qisaastu qudhay geli jirtay qoomankana waa tii gashay kol hadday halkaana gashay isku xukunun bay noqonayaano xaggaa mar iska shabaheen xaggii dhaartana kontonkaasay noqonaysaa buu leey hala taqliidiyuu le wuxuu markaa markuu tan sheegay uu sii galay haddaba taqliidkii dhaarta la cuslaynayey iyadana axkaamteedi oo de inagu soo hormartayba qay qaybo kamidii waman lazimahu yamiinun qofkii dhaar lagu yeesho fii gayri maalin wax aan maal ahayn dhaar loogu yeesho aw fi maalin ama maalba loogu yeesho laakin qadri nisaabi qadarkii markaa nisaabke nisaabkii zakada wey qadarkii nisaabkii zakada qofka loo qabsado ama dhaar aan maal ahayn loo qabsado dhaar aan maal ahayn sida guur iyo wixii lamidka ahaa qofka loo qabsado iyo dhiig iyo wixii lamidka ahaa gullida calayhi اlyamiinu dhaarta u dhaaranayo waa la cuslaynayaa bizamaani zamanka waa laga cuslayn walmakaani goobtana waa la cuslayn wallafdi ereyga uu ku dhawaaqayana waa la cuslayn faama azamaanu walmakaanu goorta iyo goobta qaabka loo adkaynayo faqad bayannaahu fi licaani kitaabulicaan waa inagii kusoo marnay sidii loo cuslaynayay in mimbarka la keenayay masjid jaamica laisla tegayey salaad casar kadib qofka la dhaarinayay waxaaso dhan waynu soo marnay wa ama alafdu lafdiga laakiin ereyga qaabka loo cuslaynayo dabcan taqliidaadku maxayna soo maray waa sunni waajib maa wa ama lafdu lafdiga sida loo cuslaynaya fahuwa an yaquula waa inuu yihaahdo wallahi aladi laa ilaha ilaa huwa caalimi اlgaybi wالshahaadati الraxmani الraxiimi caalimi khaainati اlacyuni wama tukfi الsuduur halkan imika wallaahi bilaahi tal waxa igu wallaahi waxa igu bilaahi waxa igu tallaahi un bay yidhahdaan qolyahan kolkay cuslaynayaan waa nooc cuslaynta kamid a iyada lafteedu laakiin way iyag aggii tiradiibay markaa de ila waa igu wallahi waa igu bilahi waa saddex dhaarood halkan waa dhaar keliya laakiin la waxaan ku dhaaranayaa allihii isaga mooyaane aan macbuud kale oo xaq ihi jirin allihii waxa maqan iyo waxa jooga ogaa naxariista badnaa tuguud iyo tugaarba ishateeda wax khaldaysa ee wax siraysa ogaa iyo waxa laabuhu ku jiraan baan ku dhaaranayaa bu wain kaana yahuudiyan yahuudi hadduu markaa dee maaragtay taqliidka culamadu xaggan alfaad kuwa hore waynu hore nusoo sheegnay meelaha wixii loo cuskadee halkan lafteedana meelaha qaarkood ay kusoo aroortay anshudukum biاllahi aladi anjaakum min fircawna wadalala calaykum اlgamaama waanzla calaykum almana wاsalwa waanzla atawraata calaa muusa atajiduuna fi kitaabikum rajm waa kii nabiga ku lahaa yahuudda markuu dhaarinayay wuu cusleeyey nabigu alayhi الsalaatu wasalaam ilaahay baan idinku dhaarinaya fircoon idinka badbaadiyey muxuu ahaaye daruurta idiin hadheeyey allihii maniga iyo sarwada circirka idinka soo daayay towraad nabi muuse kusoo dejiyey ayaan idinku dhaarinay intaasoo dhan markaa nabigu alayhi isalaatu wasalaam wuu u mariyey wain kaana yahuudiyan kan dhaaranaya yahuudi hadduu yahay xalafa bilaahi ilaahay buu ku dhaaran aladii anzala tawraata calaa muusa allihii towraad muuse kusoo dayay wanajahu min algaraq qarqoonkana markaa ka badbaadiyey wain kaana nasraaniyan kristan hadduu xallafahu wuxuu ku dhaarini biاllahi اladii anzla اinjiila calىa ciisa bni maryama alayh الsalaam allihii injiil nabi ciise kusoo dejiyey wain kaana majuusiyan majuuskii hadduu yahay aw wathaniyan ama kuwii markaa dee markaa cawaankaba iska ahaa ama maaragtay asnaamta caabuday xallafahu biاllahi اladii khalaqahu wasawarahu wuxuu ku dhaarin dee allihii abuuray ee qaabeeyey iyagu wa kal markaa dabkii lagu dhaarin maayo lagu dhaarin maayo asnaamtii wain iqtasara cala lismi waxdahu magaca ilah hadii lagu kaaftamo wallaahi dhe jaaza way banaan tahay waayo taqliidka maxaynu nihi waa iska mustaxab iyo sunnagu waman xalafa calaa ficli nafsihi qofkii haddaba dhaaranaya ee wuxuu ku dhaaranayaa fal isagu uu sameeyo laysku haysta uu yahay waad samaysiiyo maad samayn ama waan sameeyey iyo maad samayn nafyan kaana anfin uu iska anfiyaya ha ahaado ama sugid uu sugayaba ha ahaade xalafa cala alqaci mar walba dhaarta wuu go-aaminaya wallaahinaaan sameeyey wallaahi inaanan samaynin laga yeeli maayo wallaahi inaanan ogeyn inaan sameeyey laga dhegeysan maayo war waan samey maan samey labada maan dhigo ma ogi ma soconaysa wain xalafa calaa ficli gayrihi qof kale falkii hadii uu yahay waxa uu ku dhaaranaya fain kaana calaa ihbaatin hadii ay sugid tahay la sugayo xalafa cala alqaci wuu go-aaminaya muxuu sidaa sameeyey ilo wuxuu arkaye wuxuu arkayey weeyaan wuxuu ka markhaati kacaya wax kale ma soconaysa wuu ku dhaaranaya markaa wallahi inuu sidaa sameeyey buu ku dhaaranaya wain kaana calaa nafyin haddii anfin ay tahayna xalafa ala nafyi lcilmi markaa iyada inaan ogeyn buu ku dhaaran ku dhaara inaanu sidaa samaynin wallahi inaanan ogeyn fal noocaas uu sameeyey oo muxuu odhan wallahi inaanu samaynin muxuu ka og afar garab jooga isagoo hurdu ka kici hadduu doono wuxuu doono soo samaynaya waxa weeyaan ilayd waxa weeye qofka xaaladihiisa o dhan ma ogin marka adu waxaad ku dhahay ogeyn waxaa sameeyey waman tawajahad calayhi lyamiinu qofkii dhaar lagu yeesho lijamaacatin kooxi ku yeelato xalafa likulli waaxidin minhum yamiinan wey mid kastaba hal dhaar ayuu u maraya dhowr baa haysta dacwadu haysta dee markaa mid kastaba wuu u dhaaranaya mid kastaba wuu u dhaaranayaa fain iktafow minhu hadday kaga kaaftoomaan biyamiinin waaxida dhaar keliya faqad qiila waxaa la yidhi yajuusu way banaan tahay oo dacwaddii ay ay markaa dhaar qura ku kaaftoomaan ha banaanaata waa la yidhi sidii markhaatiga oo kalaba de idan hal markhaati iyaa wixii o dhanba laba markhaatiba wixii o dhanba u furi kara wa qiila waxaa la yidhi laa yajuusu may asixi maysa halkan wahuwa alasaxu kana asaxa ah maxaa yeelay dhaarta walba loo dhaarinada isagun bay khusaysaa markaa in mid walba dacwado kala duwan bay waaa noqon hadii muddaciintii ay bataan dacwadihii way badan yihiin markaa dacwad walba dee dhaar buu kaga furfuranayaabaa l wuxuu waman idduciya calayhi qasbun qofkii loo sheegto inuu wax dhacay aw baycun ama wax iibiyey faajaaba ku jawaaba biannahu laa xaqa caleyna aan waxba lagu lahayn lam yaxlif ku dhaaran maayo ilaa calaa maa ajaaba qaabku u jawaabay waxaanuu iga iibiyey qaadi ha ii soo wareejiyo markaasuu hay maxaad leeday waa iska hadlayaa bu waxba iguma le iska hadlaya yani waxba iguma le ayuu i waxba iguma le ma odhanin kamaan iibin ma odhan wuxuu yihi waxba iguma le qaadi wax inaan ku wareejiyo igu leeyahay ma jirto sidaa markuu yidhaahdo waar ma ka iibisay mise kamaad iibin qaadigu inuu yihahdo xaq iguma laha ila waxa weeya jawaab saxa buu bixiyey oo keensanaysa inaan alaabtan aanu wareejinin haddaba markaa dhaarinay maxaa lagu dhaarin wallahi inaanu wax xuquuqa igu lahayn wax soo wareeinaan ku wareejiyo igulayo eh, jiraa inaanay jirin unba ku dhaaran xalafa calaa maa ajaab wain ajaaba hadduu marka hore ku jawaabay binafyi ma duciya caleyhi wixii la sheegtay inuu anfiyey oo wuxuu yihi wax ka dhacay ma jiro wax aan ka iibiyey ma jiro xalafa calaa maa ajaab markaan waxaa laga rabaa sidaa u sheegay jawaabta inuu dhaarto oo walahi aanan waba ka iibin waba kabaan iibin ku dhaara baa le waba ka iibin deetana hadduu ihaahdo wallahi inaanu waxba igu lahayn waryaa jooji soo markii hore maad ohan waxba kamaan iibin alaabtan kamaan iibin soo maad ohan ku dhaaray inaad ka iibin baa leey waqiila baale yaxlifu anahu laa xaqa caleyh halkan waa loo ogol yahay inuu si guud u dhaarto isagoo marka hore yihi kamaan iibin inuu haddana yihaahdo waxaan ku dhaaray inaanu xaq igu lahayn qiil baale waa la ogolyahayo dee iibkii wuu soo hoosgelayaa tii caamkii inuu ku dhaarto dhibaato malaha buli laakiin sida m sidaa uu u jawaabay sidaa uu marka hore u jawaabay ayaa la rabaa inuu ku dhaarto wuxuu yihi waman xalafa calaa shayin qofkii wax ku dhaarta uma qaamat ilbayinatu haddana markhaati la helo calaa kadibi inuu been sheegay qudiya bilbayinati markhaatigaasaa markaa la raacaya wasaqaat ilyamiinu dhaartii waxba kama jiraan muddaca caleyhigii baa la yidhaaro markaasu dhaartay inaan waxba lagu lahayn nin kalaa yidhi adaba markhaatiyaan haysta haye balkeen markhaatiyadiisii buu keenay markhaatigii bay fureen si saxay u fureen markhaatigaa la raacaya mise dhaartii baa la raacaya markhaatigaa la raacayaa oo lagu xukumaya albayinatu alcaadilatu awlaa min alyamiin alfaajira be dhaarta faajirada bayinada cadaaladalheed looga qaateenkaya dadka ahlulcadligaa ah, ayaa bayinadooda laga hormarinaya la qaadanayaa kitaabu shahaadaat halkan waxaa laga gelayaa markhaatiyadii iyo axkaamtoodii markaa eeg bayina ayna soo martay yani halkaa waxaynu kaga hadlaynay bayinadu awoodda ay leedahay iyo xukunkii sida looga dhalinayo iyo waxaasaynu kaga hadlaynay laakiin qofkii markhaatiga ah iyo tilmaamihiisii iyo sifaatkiisii iyo tiradiisii iyo hawlihiisii iyo halkan lagaga hadlayo wuxuu yihi baabu man tuqbalu shahaadatu waman laa tuqbalu kani wuxuu baab u yahay yaa markhaatigiisa la socodsiinaya la aqbalaya iyo yaan la aqbalaynin waaya wuxuu laakiin ka horreysiin markhaatiga xambaarashadiisa iyo gudashadiisu xukunka ay leeyihiin wuxuu yihi taxamulu shahaadati xambaarashada la xambaaranayo markhaatiga wa adaauha iyo gudashada markhaatiga la gudanaya fardun cala alkifaayati labaduba fardu kifaaya weeyi oo nin baa ubaahan inuu guursado inuu guursado ubaahan yahay markaasuu leeyahay kaalaya markhaatiga isoo fura markhaati halkan caqdi baan uga baahanay i markhaati fur waa in la helaa laba qof oo markhaatigaasi gala haddii kale waa la dambaabaya ninka cid alla cid haddii laga yaaco meeshoo istaagaba oo loo gooyo ilan meeshii caqdi maaratay xukun sharciga ayaa meeshii ku xidhan ninkani waxa wey gabadha u mehersami mayso iyadoo markhaatiyadii aanay markaa meesha joogin marka eeg inuu soo kaxeeyo xaq uguma laha dadka oo masaajidku kusoo mehersanay ama dheelkii u geeyo laakiin uu lasoo ag istaago iyuu aq uleeyay meesha ay laba maaratay markhaati meel ay taagan yihiin laba cuduulaho dee maarata ahlulistiqaamaa intuu lasoo yara istaago inuu yihahdo ii guuri inantaadii hebelaaye hebel deetana kana uu yihahdo waan kuu guuriyey maarata meherintaadi dhan waan kugu guuriyey waan ku aqbal khalaas markaa aqdi waa dhacayo waa waa gunta adahiina waa saas oo kale oo gudashadii qofkii markuu markhaatigii u baahdo dadkii arrintan ogaayay markhaatigaa ku jiray inay markaa in kamidi oo ku filani ay maxkamadii tagto ila halkan iyado markhaatiga gudashadeedu maxkamaddii umu noqonaya meel kale ma noqonayo ila markhaatiga meel aan maxkamad ahayn laguma gutee haddaba inay maxkamadii cidi tagtaa iyaduna fardu kifaaya noqon wuxuu ku yihi fain kaana qofkan hadduu joogo walaa yaba shuhadaau idaa maa ducuu fain kaana fii mawdicin goob hadduu joogo laysa fiihi hayru cid kale oo markhaati noqon kartaaba aanay jirin tacayana caleyhi fardu cayn baaba ku noqonaya haddii meesha cid kale oo arintan uqumi kartaa aanay jirin oo yani shuruuddii kasoo baxday labadoodan mooyaane cid kaleba aanay jirin labadoodii farducayn iyay ku noqonaysa ama markhaati kaleo ninkani maba jiraba labadaa qof baa markhaati u ahaa inay de markaa maxkamaddii u raacaan ay waajibkii soo gutaan farducayn buu ku noqonaya wuxuu yihi walaa yajuusu uma banaana liman tacayana caleyhi qofka ay farducayn ku noqotay an yaakuda caleyhi ujratan inuu yidhaahdo lacag igu sii ujuuro isii aan markhaatiga kuu soo fure waa baa laga hadlaya taxamulka marka isago iska caadi ba la yidhi markaad taxamulayso maaratay markaad soo guursanaysa tirado hodheelka hala raaco labada aad kaxaysanaysa inay ku yidhahdaan de waxoogaa shaha noosho meesha aanu kuu raacne iyadu taas wa iska caadi baa la yidhi ila dadki waad kaxaysanaysaa meel baad la tegeysaayo de wax weeyaan wakti baa ka baxaya waxaana farducayn maarata khasab maaha inay meeshaa ku raacan waajib kumaaha adigu inaad timaaday ad halkan iyagu joogaan lakin ad halkaa ukaxayso waba kuma hadaad halkan ugu timi ay joogaan ujuuro kuma weydiisan karaano dee shaqaba kumay qaban iyagu iska taagtaagnaayen adiguna hawshaada adigaa dhamaysanay dhaguhunbaad ugu ridi marka taa iyada waba kaama weydiin karaan lakin haddaad kaxaysanaysay iyadu way ku weydiin waa taxamulka laakiin markay adaha tahay ee maxkamadii looga baahda markhaatigii farducaynna ay ku noqotay ujuuro kuma weydiin karaan laakiin waa inaanay meesha laga soo kaxaynayaa dee waxay kuwaajibaysaa waa meeshii aynu ohan jirnay masaafatu alcadwa halkaynu masaafatu alcadwaha ohan jirnay weeyaan ilan haddaad tirado maraykan baan ka kaxaynaya markhaatigii waa inuu yimaada ku waajib maya taas ma noqonayso wayajuuzu waxaa u banaan liman lam yatacayan calayhi qofkii aanay farducayn ku noqonin waxaa u banaan inuu ujuuro qaato mar haddaanay farducayn ahayn toban baa markhaati ahaa laba kamiduu yihi kaale markhaati raaca maxkamadii ta farducayn laguma ahe dadku way badan yihiin meelashahyar baan isinayn mariya way banaan tahay buui sheeku oo de wuxuu mar haddaanay ku waajibin waxa weeyaan waa sidii qoraagii oo kale de ninkinootayada haystay de idin kala qoray oo kale ayay noqonaysaayo way banaan tahay buui waqiila waxaa la muctamadkiiy laa yajuuzu ma banaana tuhmad baabay keenaysaaba inay lacag qaadanayaan tuhmad baabay keeniye ma banaana kana markaa muctamadaho socon mayso allahuma ilaa waaa la haddii markaa masaafatulcadwe iyo meelada yardurugsan laga soo kaxaynayo de gaarigii uu soo raacayey iyo maaragtay waxa weeyaan wixii markaa dee daruuriyaadkiisa ahaye ku seegay arrintaasi ayuunbaa markaa uu xaq uleeyahay nafaqadii nafaqatu ariiq bay wixii uu dabiishanayay intaa iyo basraaciisii iyo wixii saas oo kale ahaa ayuu xaq u yeelanaya wuxuu yihi walaa tuqbalu shahaadatu markhaatiga lagama aqbalo ilaa min xurin qof xor oo baaliqin qaangaara bay ku darayaan nusakda qaarkood waaye oo de caaqila waana de shardi laga marmaan lakin mutayaqidin tana kaaga filaan karta mutayaqidin qof soo jeeda waa inuu yahay qof hurdo waa inaanu ahayn oo de iska hurdo waxaan uga jeedaa yani saaxday maahe dee laakiin iska abuur ahaan iska hurda xasani diyaanati waa inuu yahay qof diin wanaagsan oo cibaadadiisa iyo waajibaadkiisa iyo arrimihiisu ay fiican yihiin aahirilmuruati dadnimo wanaagsan yani muradu waa dadnimada dadnimo dadnimo ka muuqato iyo dhowrsooni baa loola jeedaa waynu arki doonaa wii muraadka ka imanaya walaa tuqbalu haddaba lagama aqbalo min cabdin addoon ilan xuriyadiibuu ku baxay xuriyadiibuu ku baxayoo addoonka waa markhaatigani waa nooc mas-uuliyada addoonkuna isagunbaa mas-uul laga cidda isagu mas-uul kama noqdo laa wilaayata lahu calaa nafsihi walaa calaa hayrihi markaa awoodda ma laha walaa sabiyin kii yaraana de waa saas oo kale isaga mas-uul laga yahay walaa mactuuyin kii waa laa isagana iska afladaysnaa ee waxaan aagagarka agtiisa ka dhacdhacayaba aan aad ula soconine iska yar maqnaaye iska un maaragta waa qofkii hordaynu sheegeynay qofka noocaasa waxyaaluhu ay waxyaala seegayaan ee iska qafladaysan kaana isagana markhaatigiisa lama aqbalo ila waaan waaa la doonaya xuquuq baa meeshii lagu kala jaraya markaa qof iska qafladaysanoo ha ha iska odhanaya laga maarata waa markhaatigi socon maayo waayahay intaasi maxay ku baxeen waxay ku baxeen xurin baaliqin caqil mutayaqidin ayay intaas ku baxeen xasanidiyaanna maxaa ku baxay walaa tuqbalu la aqbali maayo min saaxibi kabiiratin nin dembi weyn ku dhacay majluud fii xad sida mid markaa dee xaddu loo garaacay ama xaddulkhamri loo garaacay wixii lamidka ahaa nimanka noocaasi kabaairta ku dhacay socon mayso markaa markhaatigoodii socon maayo marka de maarata kabaairtu way badan yihiin aad bay u badan yihiin xataa fuqahadu ay waxay ku darayaan salaad qofku dib dhigay oo kale markhaati uu qariyey rabadaan uu iska afuray miisaankii iyo maarata oo uu dadka ku khiyaameeyey sixirkii tarku lamri bilmacruuf walnahyi can ilmunkar maca alqudrati calayhim xumaan reebista iyo wanaag farista oo awood loolay hadii la yskaga tago waxay noqonaysaa baa l kabiiray noqonaysa manci aka zakadiio laman asicaaya cinda sulaan hay-ayada ba ilah yatakalama cindahu fii gayrihi bima yudiihi diraadiraaga dadka dawladda ku dira ama wadaadada ishayaan ku dira ee waxoogaa ku yarhaa baroojiya kuwa noocaasa waa kabiira bay leeyihin fuqahadu waa kabiira min kabaa'ir dunuub istilaali rashwadii baashi maxay ahayd laaluushki wadiyaasa walqiyaada dayuusnimadii dayuusku waa kii de markaan ahalkiisa xumaanta ay sameynay aanay dhibaynin qawaadkuna dee waa kii inagu magac kale inu naqaanay baan ma kan dee nimanka kaxuxun iyo dumarka xuxun isu geeyey kaana qawaad baa le qiyaadada u sheegayana waa kuwaas marka waxyaalahaasi waxa weeyaan waa dembiyada walaa mid min mudminin calaa sagiira buu yidhi mid dembi yar joogtaynaya isagana markhaatigiisa la aqbali maayo walam yusiruu calaa maa facaluu wahum yaclamuun weeyaanoo dembigu yari haba yaraade hadduu bato de waxaa la yidhi waxweeyin buu noqonayaa oo laa taxqirana sagiiratan ina aljibaala min alxasa buuraha ad aragtay waa walaa tuqbalu lagama aqbalo miman laa muru'ata lahu qof aan dadnimo lahayn dadnimada maxaa markaa loola jeedaa yani waxa weya waxa sharafkiisa wax u dhimaya ama qof liita ka dhigaya dadka dhexdooda qofka aan iska dhowreyn qofkaasi isagana la la aqbali maayo bu tusaalayaal buu bixiyey haddaba waayahay wuxuu yihi kalkanaasi wاlnakhaali wاlqamaami wاlqayimi fi amaam fi اlxamaam wاladii yalcabu bاlxamaam wاlqawaali wاlraqaas wاlmushacwid waman yakulu fi اlaswaaq waay haddaba wuxuu yihi kalkanaasi waa ninkii nadaafadda ka shaqeynayay ee maaragtay waddooyinka iyo meelaha xaaday iyo guryaha iyo xaaqay way noo soo socotaa hadal bay noo soo insha alla wnakaal nakaalku isagu waxa weeyaan de nakligu siisa waa sifayntii waa kuwan meelaha gudaafadaha iyo xashiishka wax ka yar gurgurta ee kuwa kiishsito oo meelaha daasada lagu tuuray iyo waxaa maaragtay guranaya kaa weeyaan nakaalkuna wlqamaam qamaamku isagu waa kii xashiishka qaadayay ee kanaasku waa kii xaaqayay ee meel ku ururinayay qamaamkuna waa kii qaadayay gaariga saaray ama de gaarigaba de agga dambe haysta wlqayimi fi lxamaam xamaamka kii ka shaqaynaya hor fadhiya dadka lacagta ka hurinayay markaa waxa weeyaan shaqaalaha xamaamka ahaa suuliyada iyo da imka de suuliyada amaam noqon lakin marki hore meelo lagu merbedhaaba ahdo waabi dhaantay kaasina waa halkaasuu ku yidhi haddaba saddexdani bal nakhaalka iska daa isaga laakiin kanaaskan iyo qamaamkan iyo qayimkani dee shaqadooda unbaa shaqo yar hooseysa ahe laakiin maaragtay dhibaato kale ma hayaan saas daraaddeed waxaa saxa baa la yidhi ta inoo soo socotay almakaasib adania shaqooyinka liita muruuada ma lagu beeraya mise lagu beeri maayo khilaafka ku jira iyaynu gelinayna musanifka laftiisuna muhadabka markuu joogay halkaasuu geliyey buui waayahay wladii yalcabu bilxamaam buu yihi kan shimbiraha ku ciyaara shimbiraha kuwa ku ciyaara maaragtay kolba diraya ee ku ciyaaraya intaas de waa malayacni qof aan markaa waxa weeyaan aan markaa hami iyo qambi toona lahayn buu noqonaya kaa isagana lama aqbalaya baa la yihi saasuu markaa isagu sheekhu yihi laakiin sida asaxaabay leeyihin arrintiisani waa karaahiyo markaa haddii aanu joogtaynin dhib male lakin hadduu joogteeyo de waa sax haddii shaqadii waaa tahay had jeer waxaa looga bartay de waxay noqonaysaa markaa wax uu ku seego muruada iyo dadnimada walqawaal kii hobolka ahaa markaa intuu xaafada dee soo dul istaago ka dulboterinaye in markaa loo soo baxo ama loo soo ba loo soo bixin ba kuwa markaa hobolladaa ah ee heesaya iyaguna waa saaso kale waraqaas ya kaasi isagu waa almudxik isagana way sheegaan isagana lakin waa gaar isag ka dadka ka qosliya laakin kani waa kii hobolka ahaaye reer miyigiibaa aada loo yaqaana ohanaya intuu reerka dushiisa imaado ciyaarta bilaabayay iyo heesta ay markaa doon dadku soo baxaan imikana da kuwan heesaya meelaha kuwaas de dambi ay ku jiraan bade kuwan miisiga tumaya iyagu hadal male de hood waaba dambiba iyadu laakiin kan imika kani kani isagu miisi ma wato afkiisaasuu wataa reerkuu dul imanayaa ciyaar buu ka dul bilaabaya si markaa loogu soo baxo marka haddii waxaasi ay caadadiisa tahay waxaan dembi maaha laakiin haddii ay caadadiisa tahay dadnimadiibuu seegayo dee qof markaa dhawrsoon baan ahay markaa markhaatiga geli maayo waraaa raaaska la sheegaya waa ciyaarreemiyida qofkii isaguna caado ka dhigtay boodboodkan de maarata ciyaar maaratay maxay dhahdaan ciyaar maxayba dhahdaan ah, qobka ciyaarka iyo waxaas laakiin aan ahayn de waa imaka jaaska la yihahdo de kharibane takhamuska ku jiro kaasi rag iyo dumarba waa ka xaaraan bal kan isjabinta ah kaasi isagu rag iyo dumarba waa xaaraan laakiin kan raqsiga ah ee boodboodka iyo ciyaarreemihida taas weeyaan raqsiga laguu sheegayaa kuwa noocaasa haduu iyadana caadeysto sideeda xaaraan uma waa ti masaajidka nebigaba soodaantu ku ciyaaraysay oo maalinta ciida laakiin hadii uu qofku joogteeyo wuxuu noqonayaa markaa muruuadiibuu seegay walmushacwid mushacwidku waa kuwan markaa indhasarcaadka dadka ku rida ee yani waxa weeyaan waxyaala aan dadku samayn karin san sameeye isaga dhigaya inuu maalan dab gacmaha ku qaatay oo kale ama wax saas oo nooc yani wax yaroo sixir u eg laakiin aan sixir ahayn waxyaala uu ku tababartay waxyaalaha noocaasa kuwa samaynaya ciyaarahan bahlawaaniga ay yihaahdaan iyo kuwan isfuulfuulaya de marka ma aragtay xafladaha iyo waxaas iyo waxaas weya mushacwidiinta laguu sheegay waaya waman yakulu fi laswaaq qofka meelaha banaanada suuqa wax iskaga cunay kaasina dama xishoonaye kol hadduu suuqa cuntadii raashinkii la fadhiisanayo waxa weeyaan baa la yihi markhaatigii geli maayo waay xaaladdaa markaa balaada laysu ilaaliy imka maqaaxiyaa suuqa iska banaanka iskaga yaa dad markaa meel luuqaday gelaysa ama meel yar asturan way iska lakin waddadii meeshii oo furan oo baabuurtii isdhaafayso dadkii wada marayaan oo aad afkii wax gelgelinayso waa foolxumo weya wayamuddu rijlahu cinda annaasi buu yihi sida qofka markuu dadka la fadhiyo lugaha iska fidsanaya buu yihi kaa lugaha fidsanaya isagana markhaatigiisa la qaadi maayo buu yihi sheekhu laakiin waxaa la yidhi halkan horta waa bilaa daruura markay tahay waxaanu yihi wayushbihu an yakuna maxalu ida kaana bxadrati man yaxtashimu falaw kaana bxadrati ikhwaani aw naxwihim katalaamidati lam yakun dalika tarka lilmuraabiin adraci baa yii haddii qofku de asaabtiisii iyo raggii ay isku asaabta ahayn iska iska dhex fadhiyo mushkilad male laakiin meel dee xishood iyo waxyaalo looga baahan yahay marka uu joogo iyo marka iyo ixtiraam iyo meesha ay ka ayaa la laaba qofku inuu laga oo aanu laga hafidin culammadeedii waxaan ogaa eh, culammadii maarata cilmi aan ka soo baranay qaarkood way ka xanaaqi jireen ma ogoleen ardaygu ama qofka markaa xalqadda fadhiya inuu lagaha iska soo fidiyo waxay leeyihiin waa nooc markaa eh, maaragtay waxa weeyaan xurmad la-a ixtiraam daro ah. wuxuu yihi bishatranji cala ariiq sidoo kale qofka ku ciyaaraya shatranjiga maaad ku sheegta idinku magacii ah? ya chesto mise ce ya ches ches waa hotel waayahay qofka markaa shatranjiga shatranjiga waa isla garan shaxdin baa imika iska shatranjigu waa kan madaxyada leh Eh, miladhudu maaha tasyadu waa xaaraan shatranjigu waa makruh waxa weeyaan waa kan madaxa kursiga iyo askarta iyo boqorka iyo jaskaa ah, weeyaan shatranji baa la yh arwid anigu taas ma garanaya garan maayo shaxdiina markaa waa la waa ciyaar kasta oo maskaxda lagaga shaqaysiinayo waxay noqonaysaa iyadana haddii uu qofku cala ariiq wadada aduu lasoo fadhiisanayo la xishoonayn bahasha kaasina isaga markhaatigiisa la aqbali maayo ama uu caadaba ka dhigto ducaado ka dhigto isagana la aqbali maayo markhaatigiisa waaya wa amaa asxaabu lmakaasibi daniiati dadkii waxyaablaha liite ka shaqaysanaya shaqooyinka marka haddii liite waxaa loo jeeda yacni dadku ay liidaan ma aha in shareecadu ay liideyso shareecadu ma liideyse laakiin wixii dadku ay liidaan dadka ka shaqeeya kal xaaris waashmaanki o ma maaratay waardiyi walxaaiki dawaarnihi walxajaam muxuu ahaaye toobinkii kii ka shaqaynayay iyo timajarkii wixii lamidka ahaa faqad qiila waxaa la yihi waaya tuqbalu shahaadatuhum waa aqbalaya markhaatigooda idaa xasuna ariiqatuhum fi ddiin diintooda hadday fiican tahay iyo fiican yahay shaqadoodu waxba udhimi mayso waayo shaqadoodani waaba shaqo sharcigu uu de maaragtay waxa weeyaan tixgelinayo oo ila haddii la waayo waaba halis baaba la gelibe halis baaba la geliye hadii waa wey wa timaha kaa xiiraba aad weydo wax maxuu ahaaye dharka kuu tolaba aad weydo wax kabaha ku hagaajiye aad weydo de marka ama birihii iyo wixii wax kaaga shaqeeye aad weydo kanaaskii halkan soo gelinayna kanaaskii iyo qamaamkii iyo qayimalxamaamkii iyo wixii o dhan halkan iyaguna soo gelayaan sida saxdaa ah waxaasoo dhan hadii diintoodu fiican tahay salaadahooda cibaadadooda waxoodii ay ilaashanayaan waa la aqbalaya waana sida muctamadkaa shaka noo sheegi doonaa wa qiila qiil baale laa la aqbali maayo oo hadday shaqadaa iska dhowri waayeen dadkuba ay ku liidayaan in ay hadhowna markhaatiga beentaa iska dhowri waayaan baciid maaha buu leeyahay kaasi laakin sheekhu wuxuu ku ri walawalu ka hore ayaa sixa badanoo dee halkan shaqada dadku haba liidaane lakin shareecadu may ceebaynintan walow eh, kasbulxajaami khabiis ay sooba aroortay laakiin haddana dee nabigaaba bixiyey caleyhi salaatu wasalaam markaa la diidi maayo bay wa tuqbalu waa la aqbalayaa shahaadatlakhrasi qofkii aan hadli karay buu yihi markhaatigiisa oo siduu furi dee faruhu taagtaagi waay waa la aqbali bu sheekhu kolti ishaaradiisi la fahmayo waqiila waxaa le muctamadkiiya laa tuqbalu la aqbali maayo maxaa yeelay markhaatigu waa in wax cad uu yahay ninkan faraha taagaya faraha iiqiiqaya allahu aclam sidaynuu fahnayba inaan ujeedin baa laga yaaba su-aalihi aynu sheegayna inanu sax aan baa laga yaaba haddana sheekhu wuxu yhi wal asaxu ka hore asaxa buu isagu yihi laakiin muctamedku waxa wey laa tuqbalu la aqbali maayo wa tuqbalu waa la aqbalayaa shahaadatulacmaa indhoolka markhaatigiisii fii maa taxamalahu wixii uu xambaartay qabla alcamaa intaanu indhabeelin wixii uu goobjoog ka ahaa isagoo indhabeelay hadduu markhaatigii futay waa caadi la wuxuu ogaabu ka markhaati kacaya walaa tuqbalu la aqbali maayo fi ma taxamalahu bacda alcamaa intuu indhabeelay kadib wixii uu goobjoog ka ahaa la aqbali maayo ilaa fii mawdicayni laba goobood mooyaan axaduhumaa mid waxa weeye an yaqula fi udunihi shay qof inuu dhegta wax ugu qabto fa yaclaqahu uu iska laalaadiyo isna wa yaxmilahu ila lqaadi deetana maxkamadda la tago siduu ugu dheganaa qaadiga hana lageey maxkamadda nageeya daashay deetana maxkamadiiba sidii lagu geeyey markaasuu yihi kaasi dhegteeda wuxuu igu qabtay uu ka markhaatay arrinta iyo arrintaasu wayashhadu wuxuu markaa ka markhaati kici bimaa qaalahu fii udunihi wixii ninkaasi dhegta ugu qabtay intaas uga markhaati kici xaaladdaa waa caado abushujaac inaan lagu soo martay almadbuط waa kii ka cabiray soo ma waay wthaani ka ma yashhadu yushhadu fiihi bilistifaada waxyaalaha loo cuskado ee markhaatiga ku banaan yahay caanbaxa markuu caan baxo waaa markhaatigiisa la ogolay way soo socotaaye waxyaalaha noocaasa iyadana ninkii indhoolka ahaa wuu ka markhaati kici karaa abushujaacu shan buu ina yidhi soo ma af saddex baa halkan soo gelayay saddex mawdkii iyo nasabkii iyo milkigii mulaqa soo saddexdaa may ahayn tarjamadii un baa ka maqan tarjamadana ku darso markaa intii abushujaau sheegay shantii uu kuu sheegay afar buu sheegay xabadna waxaa la dheer abushujaaci baa la dheer oo tarjamaduu la dheeryahay laakiin isaga laftiisu waxyaalaha qaar buu de dheeraanayaayo maa yushhadu fiihi bilistifaada saddexdaasun maaha nasabka iyo mawdka iyo iyo milkigii mulaqa ahaa un maahe waxyaalo kaloo inoo iman doona insha allahu iyo iyadana sida muctamadkaa la aqbali doonaa istifaado lagu aqbali walaa tuqbalu lama aqbalo shahaadatulwaalidi waalidku wuxuu u markhaati furo liwaladihi ilmihiisa waysafala ilmahaasi haba hooseeyo walaa shahaadatu alwaladi markhaatiga waladkana lama aqbalo liwaalidihi uu waalidkiisa u furo in calaa haba koreeya saasay u kala dabamarsan tahay nusakda saxda waaya wixii aad dhashay uma markhaati furi kartid ciddii ku dhashayna uma markhaati furi kartid ay taas uqi walad iyo waalid saas weeyaano dee tuhmadaa qawiya halkaa tuhmadii ayaa qawiya saas daraaddeed taa lama aqbalayo waman shahida calaa abiihi qofka aabbihii markhaati ku fura annahu alaqa darata ummihi dangaradii hooyadii inuu furay aw qadafahaa ama inuu qadfay fa fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan axaduhumaa midig waa muctamadkee tuqbal waa la aqbalayaa buu leeyahay maxaa yeelay de aabihii markhaatibuu ku fure umuu furin wathaanii ka labaad wuxuu leeyahay laa tuqbalu lama aqbalayo oo markhaatiga aabihii haba ku fure e markhaatiganu aabihii ku furayo hooyadii baa ka faaideysa buu leey kolkuu yidhahdo waxaan ka markhaati kacay islaantaa noo aayadaa ah, aabbaha inuu furay hooyadii baa qoslaysa soo maaha oo markhaatiga aada iyo aad uga helaysa markaa dee hooyadii buu dhib ka ilaalinaya meesha ka riixayaa waxbaa la leeyahay qoladaasi qoladan lama aqbalayani waxay leeyihin waa nin hooyadii markhaati u furay oo kale nin hooyadii markhaati u furay laakiin waxaa muctamadku leeyahay hooyadii dacwaddan darafka ma aha dacwaddan yaa isku haysta aabbihii iyo iyo dangaladii baa ka dhexaysa dacwaddan marka aabbihii baanu isagu maanta uu ku furay markhaatiga umuu furin de waa la aqbalaya walaa tuqbalu lama inuu qadfina waa saas oo kale oo de inuu qadfi markuu ku markhaati furo hadhow licaan bay tegi licaanki markay tagtana islaantaasi meesha way ka bixi wuxuu ihi walaa tuqbalu lama aqbalo shahaadat ljaari ilaa nafsihi ama linafsihi nafcan qofka naftiisa dheef usoo jiidaya markhaatigiisa lama aqbalo ee markhaatigani uu dheef u horseedayo ka shahaadat lwaarihi sida dhaxlihii inuu markhaati u furo limuwaritihi kii uu dhaxalkiisa lahaa biljiraaxati buu markhaati kacay dhaawacaa ku yaala inuu hebel ku dhigay qabla lindimaal u bogsan isagoo bogsan ayaa wuxuu waxaan markhaati ka ahay cidda dhaawacaa ugeysatay hebel inay tahay lama aqbalayo maxaa loo aqbali waayo dee dhaawacii hadduu u dhinto magta yaa usoo joogsanaya isaga yaana markhaati ahaa isla isaga marka waxay noqonaysaa inuu mudacina yahay shaahidna yahay laakiin hadduu kani bogsaday dee khalaas kol hadduu bogsaday magu usoo istaagayaa ma jirte wixii meeshaa ka waajibanata ninkaasaa qaadanaya isagu shaqo kuma laha hadhow buu ka dhaxli doonaa allahu aclam taasi laakiin imika tan wa isagii usoo joogsanayo ayuu markhaati ka noqday washahaadat اlguramaai dadkii markaa xaqlayaasha aha markhaatiga ay furaan lilmuflisi kii caydha ahaa bilmaali ay maal u markhaati kacaan xaqlayaashii oo ku dhegan oolahan laga siiya waa yagii iyaa wuxuu yihi hebel baan wax kuleeyahay markaasuu hebelkii dafiray yaa kuu markhaatiya kan iyo kan waa ku dheganaye daynta ka doonayay dee markaa inuu iyaguna waa anaga waa runtiiba maxay rabaan iyagu waxaa laga shakisan yahay inay lacagtoodii helaan inay de markaa ay u dadaalayaan la aqbali maayo wa shahaadatu lwasiyi lilyatiimi qofkii markaa caruur ilmaha agoonka mas ka ahaa yatiimkii inuu markhaati u furo oo de markaa waxa weeyaan dacwaddii yatiimku isagu dacwad maba gudbisan kara lakin fi maa lahu tasarufu fiihi buu leey ku tasarufi karayey lakin wasiga wasiyi haddii matalan cid kaloo dee muxtasibiinhiiba ay arrintii ay eh, uga oogaan isagu markhaati ma noqon karayo waayo hadduu markhaatigii noqdo marka arrintii sugnaato isagiibaa wixii loo dhiibaya isagii baana ku tasarufaya markaa inuu markaa wa waxaan loo soo gacan geliyo ayuu de u socdaa taas markaa lama yeelayo wa shahaadat lwakiili lilmuwakili wakiilkii isaguna markhaati uma noqon karo kii dirsaday waa waxaa laga hadlayaana waxa weeye waa wixii loo dirsaday wixii loo dirsaday oo de hadhowta markii wixii sugnaado isagiibaa haddana loo dhiibaya marka in waxan uu xaq uleeyahay inuu gacanta ku dhigo nin sheeganayo noqo marka muddaci iyuu u eg yahay markaa isagana markhaati halkaa noqon maayo wuxuu yihi fain shahida alwaariu haddii haddaba dhaxlihii uu markhaati furo lilmuwarithi ama lilmawruuhi labadaba waa caadi kii dhaxalkiisa uu lahaa ayuu markhaati u furay laakiin muu dhimane filmaradi xanuun buu ku jiraayo waa xanuunsanaya waa bukaan markaas waxbuu sheegtay isna markhaati buu u noqday uma baria ama baraa labad waad ohan kartaa markaasuu bogsaday ninkii xanuunsanayey lam tuqbal buu yihi sheekhu lama aqbalay markhaatiga haba bogsadee oo maxaa dhacay markanuu markhaatiga furayay dee ninkani buu xanuunsanayo nafka eeg buu ahaa isaguna waa runtii oo wuu leeyahay xaq buu leeyahay inuu dhaxalka ha lagugu soo dara lahaa iyaa looga shakisan yahay buu yii halkaasuu sheeku la maray waqiila waxaa la yihi tuqbalu waa la aqbali waa sida muctamadkaa weyn waa la aqbali o kol ninkii uu bogsaday waxaaba caddaatay xaqiida inuu ninkaasi leeyahay isaguna aanu waxba kulahayn marka dee nin kale u nin u furay buu noqonayaa waa caadiyo waa la aqbalaya meesha wax lagu diidaa ma jiro walaa tuqbalu lama aqbalo shahaadatu daafici can nafsihi dararan qofka dhibaato iska riixaya markhaatigiisana lama aqbalo ka shahaadati alcaaqilati sida markhaatiga ay furayaan dadkii xigtada ahaa ee markaa dee magta laga qaaday calaa shuhuudi lqatli nimankii dilka markhaatiga ka ahaabay waxay iyaguna ku markhaati fureen bilfisqi inay faasiqiin yihiin oo yaa lagu furay markhaatiga hebel iyo hebel kuwaas ma cadaalad beli midna khamrigu cabaa midna waxaasuu sameeya annagaana ka markhaatiya waxaa lagu isdifaacaysaa markaa nin istifaacaya markhaatigiisu macna ma samaynayo intan waxoogaa yar kugu soo beegmay iyaad ka dagaalamaysaa markaa warkaaga lama dhegeysanay cid kale keen oo kaasina inuu khamriye cab kaasina uu sidaaya walaa shahaadat lcaduwi calaa caduwihi laba qof oo ishaya ha qofkii markaa cadowga u ahaa inuu markhaatiga ku furo inuu u furo waa la aqbali laakiin inuu ku furo dee la aqbali maayo qofkii u xaasidayey labadii taxaasudkuu ka dhexeeyey isxasidayey ya lasu laysu maqli maayo walaa tuqbalu shahaadatu zawji calaa zawjatihi bizinaa ninkii hadduuu xaaskiisii ku sheegtay inay zina ku dhacday saddex markhaati oo kalena kana nagan afartayadiiba uu yihaahdo waal adigu muddaci baa tee gaaru joogso afar kale ma wadata dee anigaa ku afara la aqbali maayo lama dhegaysanayo sababtu waa maxay dee waxaa laleeyahay adigu waad dagaarsan tahay ilan waa adigu oo nin markaa waxa weeyaan de waa wey wax kala wadaan iyaa tahay marka adiga cadaawad baa kaa muuqatee markhaatigaan halkaa ma gelaysa watuqbalu waa la aqbalaa shahaadatu sadiiqi lisadiiqi laba asxaab isku ah inay isu markaati furaan mushkilad male wa shahaadatu zawji lizawjati labadii isqabayna markhaatiga isu furaan mushkilad male labadii walaalaha ahaa adeerka isu ah labadii ilma adeerka ahaa ilmaabtiga ahaa waxaaso dhami waa caadi weeyaan fuqahada badankooda qaarkoodna waa waad mooddaa in isku raacsan yihiinba adeerka saddexaad iyo adeerka iyo in adeerka yaalo fara badan ba imika iska leanna waxay ka tanaasuleen shuruuddii sharciga ahay qofkan cadaaladiisii iyo maxaygiisii iyo mid kasta lagu keenayaa waa la dhaarinayaa marka halkaasi deetan de markay baashi xaggan ka waalatay iyo xaggan ka durkeen deetana walaalkii iyo adeerkii iyo in adeerkii iyo xaggani ka fogeeyey wuxuu yihi walaa tuqbalu lama aqbalo shahaadat linsaani qofku inuu markhaati ka noqdo calaa ficli nafsihi wax isagu uu falay oo isagu uu sameeyey falkiisiia kalmurdicati ka shahaadat lmurdicati sida in gabadhii nuujisada ahayd ay markhaatigii ka gasho cala radaaci inay nuujisay markhaati waxaan ka inaan ka nuujiyey bay tii ficil ay samaysay bay sheegaysaa markaa waxaan markhaati ka ahay inaan waxaa sameeyey dee muddaci baad isu bedeshay markaad marka ficilka ay ka sheekayso cid kale waxoogamaad markhaati kicin adigii baa wax sheegtay markaa waxaad noqonaysa baa layihi muddaci laakiin waxaa la murdicada waa la aqbalayaa haddii aanay ujuuradii raadinayn ujratu radaaci ujuuradii nuujinta haddaanay daydayaynin oo aanay taa soo hadal qaadin ee ay tiraahdo uun anigaa nuujiyey dee waa tii saxaabigii amr bn xaari miyu ah cuqbat bn saxaabigii radi allahu canhu waa kii waa w inii ardactu cuqbata walatii tazawajaha tiri marka waa la aqbalayaa marka kal murdacti ala radac aan la aqbalayni waa marka ay ujrada doonaysa baa laysa muctamadka walqaasimi qaybiyihii markhaatiga uu ku furo cala lqismati inuu alaabtaa isagu qaybiyey waxaan markhaati ka ahay inaan u kala qayqaybiyey buu yidhi midba intaa uu helay de wuxuu waa ficilkaagii waxaan lama aqbalayo bacda alfaraaqi weeyaan laakiin marka arrintii ay dhamaatay markii arintii ay dhamaatay oo de imika uu dad a qof caadiya yahay markhaatiga u furaya socon mayso laakiin markuu weli magacaaban yahay oo qaybiye u magacaaban yahay oo qismadiina aanu ka faaruqin de markaa hawshii baaba socoto caadi wlxaakimi cala lxukmi bacda alcazli xaakinkii inuu hebel waxaa u xukumay markhaati kama noqon karo isagoo casilin laakiin isagoo qaadiya de markaa waa caadiyo imikaba waan ka dhigay bu ohan imikaba waan xukumay budda ohan karaa oo waxaweyaan man qadara man malaka alinshaa malaka aliqraar waman laa falaa qaacidadii waa taqaana wa qiila qiil baa yihi tuqbalu shahaadat lqaasimi walxaakim labadan waa laga aqbalayaa qiyaasan cala lmurdicati weeyaan murdicadii aan ujrada sheeganin ha looga qiyaas qaata bay yidhaahdeen laakiin waa laga diidayoo waxaa la yidhi kuwani way istaskiyeynayaan iyadu lakin waba isma taskiyeynaysa de ficil ila xaakimku wuxuu leey anaa xukumay yani si cadaalad aanan ku xukumay xaqiina waan asiibay meesha ku jirta oo nooc taskiyaa iyaa meesha ku jirta lama aqbalay qaasimkiina waa saas kale wuxuu yihi wain jamaca fi waman jamaca fi shahaadati qofka markhaatiga isugu keena bayna maa yuqbalu wamaa laa yuqbalu wax la aqbalayay waxaan la aqbalay fa fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan axaduhumaa midi wuxuu leey turaddu fi ljamiici dhammaan waa celis wathaani ka labaad waayo de waxba tafriqu safqi baan ogoleyn kaasi wathani ka kale wuxuu leeyahay yuqbalu fi axadihima mayane ka aan markhaatigiisa la diidayna waa lagu aqbali duuna alaakhir aabihii iyo nin kale iyo nin isku haysto waxay leeyihiin alaabbuu naga kun dollar baanu ku leenahay saasay yidhaahdeen markaas ayaa markhaati hebel hebelkani de mid aab mid baa aabihii iyo mid kalena waa ajnabi waxaan markhaati ka ahay buu yihi kunkaa kuleeyihiin de ka aabihii dacwaddii aabihii abal socon mayso waad markhaati kama geli kartid baa leey laakiin ninkan kale nasiibkiisii qaybtiisii waa lagu aqbalaya markhaatibuu ka noqonaya tafriiqu safqihi aada soo taqaanay uu weeyaano xataa shahaadadii ayuu gelayaa waidaa actaqa cabdayni laba addoon hadduu xoreeyo uma shahidaa cala lmuctiqi kii xoreeyey bay markhaati ku fureen anahu qasabahumaa inuu marka horeba soo dhacay marka bilaash ku addoonsanayey aanay addoommaba u ahayn marka horeba na dulmiyayay bay yidhaahdeen addooma umaanaan ahayn lam tuqbal shahaadatu warkooda la aqbali maayo haddaynu warkooda aqbalno addoonnimay dib ugu noqonayaan ba oo waxa weeye kolkay masaasaa xoreyntaasi may ansixin miya may ansixin bay de markaa leeyihin soo ma ilan marka hore xoog baana lagu haystay uuna soo dhacay bay leeyihin oo yani waxa weeye cid kalaa nalahayd wey isagu lahayn marka macnihii maxaa meesha ka soo baxaya waxaa ka soo baxaya addoommaanu nahay weli dee addoomme hadday yihiinna markhaatigu miyuu soconayaan addoon markhaatigiisa lama aqbali jirin marka waxaa la yidhi qabuulu shahaadatihima yuaddii ilaa cadami qabuuliha waa dawrkii weeyaan aqbalkeedu aqbal la-aan buu dhalinayaa baa la marka mar hadday sidaa tahay markhaatigaa la aqbali ma marka dee nin kalaa meeshiisi ordayaa yimid oo yihi wuu muxuu ahaaye anigu iga soo dhacay labadan addoon anigaa lahay iga soo dhacay iyagiibaa yaa ku markhaatiyo iyagaaba i markhaatiyo waar waa runtii bay yidhahdeen ninkaana soo dhacay ninkaasa nalahaa waxaa la yidhi markhaatigaasi ma soconay weeyaa addoonnimo dib laydinku celiyo markhaatigiiba geli maysaan haddaydaan gelinna de markaa ninka waxba yeelan maayo haddaanu yeelanna kii idin haystay baa idinle hadduu idin leeyahayna wuu idin xoreeyo waad xorowdeen markaa masladu way wareegeysaa waa dawr waman rudat shahaadatuhu qofka la celiyey markhaatigiisa bimacsiyatin dembi lagu celiyey hayri lkufri aan gaalnimo ahayn aw linuqsaani muru'atin ama dadnimadiisoo dhiman qofkii markhaatigiisa loo celiyo fataaba toobad keenay oo wanaagsanaaday lam tuqbal shahaadatuhu markhaatigiisa la aqbali maayo xataa yastamira calaa tawbati ilaa tawbadaa uu ku joogayo sanatan sanad dhamaystiran kamrigu cabi jiro markhaatigi markatida laga soo eriyo tag baa lagu yidhahd markhatigaa lama aqbalayo waaya kolkaasuu deetana masaajidka iska soo gala oo safka hore shabakaasu haddana waxoogaa haddana idin kadib wax kadib ku noqdo isagoo tusbixiina sita waxaa laleeyahay maya maya sanad markuu khamrigii ka maqnaadee safkaa hore iyo arrimaha ayaa weliba arrintii maaha arrimaha kale markhaatiga ka noqdo tii hore iyado sidiiba ay ku saagtay wixii waxaa laga baqanayaa in uu is ciilba maarata inuu qaadiga ka ciilbaxo doonayo oo ceebtii ku dhacday iyo foolxumadii inuu iska maydhayo oo markaa maxkamadii kuno inuu ku noqdo uu doonaya aanay toobadkeen dhaba ka ahayn yaa laga baqanayaa baa la waidaa shahida alkaafiru gaalku markuu markhaati kaco markhaati furo aw sabiyu ama sabiba aw ilcabdu ama addoonkii fii xaqin xaq markay markhaati ka noqdaan farudad shahaadatu markhaatigooda lasoo celiyo de ila lama aqbalaye uma aslama alkaafiru gaalkii soo islaamo wabalaga sabiyu kii yaraa qaangaaro wactaqa alcabdu addoonkii xoroobo waacaaduu tilka shahaada isla markhaatigii dacwadii lafteedii ay ku noqdaan mar labaad qubilad waa la aqbalaya waayo kuwa wax tuhmo meesha yaallaa ma jiro qaangaarhka dambe isaga isu hay isuguhan kana wuubu soo islaamay diintiisi dhamayd baabuu soo bedelay de wax weya waanu soo dhaweynenaabo iyaduna wax aad iyo aad u wanaagsan weeyaan markhaati looma looma islaamo kan xoroobayna de isaguna arrin cid kale kaga xidhnayd weeyaanoo mesha ka soo baxday meshii markaa tuhma ma tahallo wey walow shahida alfaasiqu faasiqii hadduu markhaati furo aw man laa muru'ata lahu ama kii markaa muruu'a la-aanta ahaa dadnimada la-a farudad shahaadatu markhaatigiisii la celiyo uma taaba uu toobad keeno waxasuna ariiqatu dariiqadiisu ay wanaagsanaato sanad uu masaajidka ku jiro wa acaada tilka shahaada isla dacwadii berigii hore lagu radiyey iyadii haddana uu mar labaad markhaatigii isagoo ah sanadkii hadduu soo dhamaystee la soco ayuu haddana yimidoo markaasuu yii anigaa ka markhaati lam tuqbal lama aqbal tan waa tii hore lagaaga diidaa laleey tani waa tii hore lagaaga diida wixii kale iyuunbaa kaa socon laakiin tan hore lagugu radiyey waxa weeyaan ila tuhmadii weli hadda waxaan isleen waxaan ka shakisanahay in arrinta halkaad u socotayba ay arrintanuun ahayd markaa lagaa yeeli maayo wain shahida alwaarisu dhaxlihii hadduu markhaati furo limuwarithii ciddii markaa dhaxalkiisa ulahaa biljiraaxati nabar buuga uga markhaati markhaati kacay qabla indimaali aan bogsan farudad shahaadatu inagii de soo sheegnay markhaatigiisii baa la celiyey uma indamala ljurxu nabarkii baa bogsaday wa acaada tilka sha acaada shahaada isla markhaatigiibuu ku noqday faqad qiila qiil baale tuqbalu waa la aqbalayaa ila ninkan waxaynu ka baqaynay inuu mudaci iyo shaahidba wada noqdo kol hadduu ninkii bogsaday wax laga baqaa jiro maaa loo radin wa loo radiyaa meesha ma jiro weji aad u qawiya weeyaan laakiin muctamad kamay dhigin waqiila waxaa la yihi laa tuqbalu lama aqbalayo oo mar haddaynu markii horeba tuhmo u diidnay kii faasiqa kii bilaa muruucada ahaa ayuu la xukun noqonayaayo mar haddii tuhma meesha marka hore waa loo di ay tuhmo ahayd qoladaasu raacaya ee kaafirkii iyo sabigii iyo muctaqi muctaqi raaci maayo saasay markaa uu kani leeyahay laakiin kaa hore wajigiisu aad buu qawi u yahayo qoladan la mid maaha waayo ninkani waxaynu u diidaynaba waxay ahayd in ninkani intuu bogsan waayo dhinto uu isagu markhaatigiina isu furo muddaciina uu noqdo imikana ti meesha ka baxday wax meesha yaallaa maba jiraan markaa in qoladaa hore ee samigii qaangaadhiya lagala mid dhigo ayaa aada u qawiya waayahay nisaabkii markhaatiyada ayuu inoo gelaya wuxuu yihi wayuqbalu fi lmaali arrintu markay maal ku tacalluqdo waxaa la aqbalaya iyo wamaa yuqsadu bihi lmaalu arrimihii markaa maalka ku tacalluqaya arrintu markay tahay qiraalkii maalka iyo wixii lamidka ah kal sida iibkii walijaarati kiradi warahni rahanki waliqraari ay bilmaali wey qiraalkii maal la qiranayay walqasbi dhici waqatlilkhatai dilkii khaa kama ahaa ilan maal buu waajiba mag buu waajibayaa waxaasoo dhan waxaa la aqbalaya rajulaan laba nin waa la aqbali oo de waa wastashhidu shahidayni min rijaalikum wa rajulun wamra'ataani nin iyo laba dumarana waa la aqbalayo markii maalka ilahay uu ka hadlayey fain lam yakunaa rajulayni farajulun wamra'ataani waa kii washaahidun wayamiinu lmuddaci markhaati iyo iyo dhaartii mudacigoo la ysku kabay iyadana waa la aqbalayo xadiidkii saxix muslimka ku jiray anna nabi sl qadaa bishaahidin wayamiin ayaa iyadana loo cuskanaya meeshii dumar ay rag iyo dumar ay wada galaan rag iyo dhaar ah, qof nin ah iyo dhaarina waa way wada socdaa wey wa ama alwaqfu arrintu hadday waqaf tahay gurigan inu meeshan waqfay faqad qiila waxaa la yuqbalu fiihi maa yuqbalu fi lmaali ilan waa arrin maalehe markhaatigii maalka geli jiray unbaa gelaya waana sida saxda rajaxan wey oo nin iyo laba dumari waa caadi wa qiila waxaa la yihi waa ariiqo labaad in qulnaa haddaynu dhahno inahu yantaqilu ila alaadamiyi waqafka watii la isku haysta yaale ma ilaahay baa mise qofkan loo waqfay baale mise waaqifkii hore ayaale waa kuwii aqwaali ku jirtay haddaba in qulnaa inahu yantaqilu ila aadamiy aadamaha loo waqfay ayuu milkigiisa yahay haddii la yidhaahdo qubila waa la aqbali wixii maalka lagu aqbali jiray wain qulnaa haddaynu laakiin idhaahno inahu yantaqilu ila llahi tacaala milkigiisu ilaahay unbuu u gudbayaaye aadama ma laha waa sidii raajixa ahaan jirtaybe lam tuqbal la aqbali maayo xorayntii buu shabahayaabay qoladani ay leeyihin ictaaqi iyo uga qiyaas qaadanaya lakin sida waa tasaruf maaliya waa la aqbalaya wamaa yuqsadu bihi lmaalu wixii isagu markaa arrin maaliya aan ahayn oo ujeedo maal aan ahayn ka nikaaxi guurkii waalaaqi fureenkii walcataaqi xorayntii wanasabi nasabkii wlwalaai walaagii wax lagu dhexli jiray wlwakaalati wakiilnimadii waaya wlwasiyati ilayhi iyo qofkan in markaa wax loo dardaarmay oo dardaarankii wa dardaarankii waqatlicamdi dilkii camdiga ahaa wasaair xuduud iyo xuduudii kale oo dhanba ayra xadi zina marka xadkii zinada laga reebo laa yuqbalu fiihi lama aqbalo ilaa shaahidaani laba markhaati oo akaraani rag ah wuxuu haddaanu maal ahayn ujeeddada loo socda aanay maal ahayn dumar dee ma soo gelayaan maxaa yeelay dee nusuustii ka hadashay wasiyada aayaddii ka hadlaysay ya ayuha aladiina aamanuu naam ya ayuha ladiina mshahadtu baynakum ida xadara axadakum lmowtu xiina alwasiyati inaani dhawaa cadlin minkum aw aakharaani min hayrikum lama sheegin dumar halkii maalka idaa tadaayantum bidaynin ilaa ajalin musaman ee maalka laga hadlayey iyuunbaa dumarku soo galeen nikaax iyo guurkii markii mar laga hadlayey rajcadii arrimaheedii waayo waashhiduu dhaway cadlin minkum unbaali dumarkii lama soo gelin markaa wixii raggu ay arki karaan ee iilaaca raggu ay daalacanayaan ay iska caadi waay aan ragga ka qarsoonayn maalna aan looga qastin rag unbaa la aqbalaa laba nin ugu yaraa laa yuqbalu fiihi ila shaahidaani dakaraani wain shahida fii qatli lcamdi dil camdiga ah haddii markhaati uu ka galo shaahidun wamraataani nin iyo laba dumara lam yahbut ilqisaasu de qisaastii iman mayso ilan maal maahe waladiyatu xataa magtiina iman mayso oo sababtu waa maxay dee dilka camdigii wuxuu waajibin jiray qisaas markaa qisaastii may sugnaan magtu bedel bay ka ahayd asalkiiba haddaan sugnaan bedelkii sugnaan maayo haddaynu qowlkii kala qaadana aan odhanayey labada mid ahaan buu waajibiyaana dee labadii mid ahaan baanay dumarkii gelin haddaynu aqbalno waxay noqonaysa inu dilkan camdigii mag unbaabuu waajibiyey inu taasina de waxayba khilaafsanta qowlkaa laftiisi bay khilaafsan tahay baa li walow shahida fi sariqati xatooyada hadday ka markhaati kacaan shaahidun hal nin wamra'ataan iyo laba dumara lam yahbut ilqacu xubintii ninkii la goyn maayo xadkii sugnaan maayo wa yahbutulmaal lakin maalki uu de waa laba arimood bay kaleyihin ninkani inuu ninkan maalkaa kuleeyahay iyo in qofkan xad ku waajibay markaa maalkii dee dumarku markhaati way uga noqon karaan xadkii laakiin ka noqon maayaan wain kaana fii yadi rajulin jaariyatu haddii nin uu gacanta ku haysto addoon lahaa waladun ilma dhashay fadacaa rajulu nin kalaa sheegtay anaha umu waladihi inay isaga umu walad u tahay wa waladuhaa minhu ilmaha ay wadataana inuu isagu dhalay iyuu sheegtay wa aqaama shaahidan wamar'atayni maxaad markhaati haysataa nin iyo laba dumar u keenay aw shahidan ama hal markhaatiyo waxaalafa macahu dhaarna ku kabay qudiya lahu biha addoontii waa loo xukumay in addoontiisii tahay ila waa maale intanay umuwaladka tahay waa maal inay markaa addoontiisii tahay baa loo xukumay wa fii nasabil waladi ilmahan inuu isagu dhalay oo ilmihiisii uu yahay iyo wa xuriyati ilmahaasi inuu xor yahay qowlaan laba qowl baa gelayo oo dee dumarku nasabka markhaati kama noqonayaan ilan maal maahe xornimadiina markhaati kama noqonayaan marka waxaa la yidhi kama noqonayo sida muctamedka yani nasabkiina ma sugnaanayo ilmuhu ilmihiisi ma noqonayo xorna ma noqonayo eh, ninkaa gacanta ku hayay iyaa markaa haysanaya eh, ilmahaasi maxaa yeelay ninkani dee milki muu sheegano waa ilmahaygii muu odhan eh, muu odhan anigaa le waa ilmahaygii wyoda nasab uu sheegtay waa nasab ahaantaasi laakiin muu odhanin anigaa le dumarkuna markhaatiga ay gelayaan maxay ahayd wixii aad leedahay waan leeyahay laakin wixii adnada waygu abtirsanaya waa nasabo iyadoo dumarkii soo geli maaya qolo qawlka labaad wuxuu leeyahay kol haddii hooyadii sugnaatay kana tabac buu usoo gelayaa buu le yuqbalu lama aqbalo fii xaddi zinaa markii zina la joogo xadkeedii waliwaad iyo liwaadkii qawluudkii shaqadoodii wa ityaani lbahiimati xayawaan markaa qofkani u tegay marka laga hadlayo ilaa arbacatu min arijaal afar ragaa la doonaya uma lam yatu biarbacati shuhadaa shuhada waa jamcu shahiid shahiidda waa akar wey waa lab wey wa qiila waxaa la yidhi in qulnaa haddaan dhahno in alwaajiba fii ityaani lbahiimati tacziiru bahiimada loo tegey waxaa ka waajibayaa waa ganaax uune ma aha xad haddaynu dhahno waaba sidii de rajaxnayde qubila buu yidhi halkan qubila fiihi waxaa la aqbali shaahidaani laba markhaati waa la aqbali haddii arrintu ay tacziir uun tahay qiil odhanayaa jira laakin walaysa ila waxaana fool marka arrintii marda halkan ku tacalluqday shareecaduna ay tii lamidka ay afar tii afartaas maa la doonaya wain shahida halaaatun bizinaa saddex nin haddii ay ka markhaati kacaan qofkaa dumar inay markaa eh, qofkaas inay zina markaa ku dhacday qofka ama ragda ma noqda ama dumar ha noqdeen saddex bay noqdeen halkii afar laga doonayay wajaba cala shuhuudi xaddulqadfi xadulqadf baa lagu qaadaya markhaatiyada fii axadi lqowleyni laba qowl baa ku jire midka muctamadkii wuxuu leeyahay ad maaratay adxadulqadafkii ayaa nimankaa lagu lagu qaaday waayo maaa kuwaajibiyey cid kuwaajibisay laga yaabaa mid inuu gariiro markii meesha la toogayo uu markaa wa isku dhex darsamo waxaan loo joogin sheego deetana dee saddexdan ilan iyagi ma ma afraad markaa qawlkaasi wuxuu leeyahay de iyaga xaggoodii waba kama imanay yaan la adin lakin muctamadku waa la adaya wain shahida arbacatun afar hadday markhaati ku furaan qof dumara inay markaa xumaantaa samaysay axaduhum zawju midkeed u yahay midkood uu yahay ninkeedii waa yahay laba ariiqaa ku jirta waayo faqad qiila waa l ariiqada rajaxane yuxadu zawju qawlan waaxidan horta ninkeeda isaga haddaanu licaankii marin dee xadkii baa lagu qaadaya isaga adulqadafkii waa lagu dhigayaa qawlan waaxidan waayo isagu markhaati ma noqon kara wiis waa qadafun wa fi halaaati qawlaani saddexda ninee kalena malaxadaya iyaga labadii qawle imika aynu soo maraynay iyaa gelaya waa ariiqada rajaxan waqiila qiil baale fi ljamiici qawlaani maca ninka qawleynka hala geliyo qolaale laakiin muctamadku ma gelinayo wa fi liqraari bizina qawlaan zina qiraalkeed marka laga markhaati kacayo inuu qofkani zina qirtay imise markhaati baa la doonayaa qiraalkaasi qawlaani laba qowl baa kusugan axaduma mid wuxuu le muctamadke yahbutu bishaahideyn ila w waa hadale maaha maanta zina maaha waa hadal uu ku hadlay marka hadalka laba markhaati un bay ubaahan tahay waana sida saxda wathani qawlka labaad wuxuu leeyahay laa yahbutu ilaa biarbaca mayaani afar buu ubaahan sidii asalkii ilan waxaan uu qirtayba afar buu ubaahnaa marka qiraalkiisiina afar buu ubaahanya laakiin waa laga rajaxay wa yuqbalu waa la aqbali fi ma laa yaalicu alayhi rijaalu arag sida badan wixii ragga ka qarsoon sida badan ka radaaci sida nuujintii ilmaha yar la nuujinayay walwilaayati dhalmadii walcuyuubi taxta hiyaabi iyo ceebihii maryaha hoostooda ahaa ee dee dumarka ku tacalluqayay baa laga hadlaya hadduu dee ninkii ceeb sheegu yihahdo matalan ceeb bay halkaa ku leedahay deetana iyana ay dafirto hadhowtoolaya markaa arrintii eegaya dee dumar unbay len raggii waxa weya hulaha arki maayaan oo dee loo diri maaye haddaba yaa la aqbali wuxuu yihi shahaadatu rajulayn laba nin hadday ka markhaati kacaan arrinta ay arkeen o deji waxa ay arkeen waa caadi waa la aqbalaya aw rajulin wamraatayni warajulin wamra warajulin wamraatayni nin iyo laba dumaran iyadana waa caadi wa arbaci niswatin afar dumarana taa waa la aqbalaya afar dumar waa dumar sooca iyadana waa la aqbalayaayo kol hadday arrintii tahay arrin ragga ka qarsoon dee si aanay xuquuqdii u dayacmin waxaa markaa laleeyahay dumar sooca waa la aqbali laakiin waa inay afar noqdaanoo de waa ti ninkii booskiisa laba dumare la geliyey markhaatiguna laba ragu ahaan jiray markaa labadii ragga booskoodii afar dumare ayaa gelaya baabu taxamuli shahaadati wa adaa'iha washahaadati cala shahaada halkaa iskaga joogo sala allahu wasalam alaa nabiyina maxamedi wallahu aclam